alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira can abi cubaydin mawla bni ashar wasmuhu sacdu bnu cubaydin bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi cubayd oo magiciisa la odhan jiray sacdu bnu cubayd la odhan jiray qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray alciida ciidda ayaan xaadiray bimacnaa salaata baa loo jeedaa salaaddii ciidda maca cumara bni alkhataabi cumaro ina khataaba la jirkiisa ayaan xaadiray salaadda ciidda radia allaahu canh bimacnaa waa la tukaduu u jeedaayo cumar baan ku dayanayoo salaada ku xidhnaa oo imaam ii ahaa salaaddii ciidda fa qaala wuxuu yidhi cumar radia allaahu canhu wa ardaah haadaani labadani waa labada maalmoodee ciidda ah mid baa xaadir ah midna way maqan tahayoo waa qaa'ib mid maalintaa waa la jooga ila labadaba in la wada joogaa ma dhici karto mid baa markaa joogta oo xaadir ah midna waa maqan tahay labadiibna waxaa lagu tilmaamay ismu ishaarahan haadaani labadani marka waa takhliibu alxaadiri cala alghaa'ib shaygii joogaa la haalib yeelayaa oo laga haalib yeelayaa shayga aan joogin maalintii joogtaa la haalib yeelay ka'annahu labaduba inay xaadir yihiin haadaani labadani yowmaani waa laba maalmood labadaa maalmoodoo nahaa rasuulu ullaahi sala allahu alayh wasalam can siyaamihima jumladana sifo waxay ka tahay yowmaanka labadaa maalmoodoo rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu reebay soonkooda la soomaayo ayuu reebay oo u diido u yidhaha soomina waa labadee yowmu fitrikum min siyaamikum waa maalinta afuraaddiinna aad ka afuraysaan soonkiinna waa yowmu alfitri ama ciidu lfitri waa ciidda ramadaan laga afuray waa maalinta shawaal ugu horraysa walyowmu alaakharu maalinta kale alladii ta'kuluuna fiihi waa kaa cunaysaan maalintaa gudaheeda min nusukikum gowracyadiinna wax ka mida a cunaysaan oo waa yowmu aladxaa ama waa ciiduladxaa weeye oo maalinta ciiduladxada ulxadii la qalay ama hadigii xaramka lagu qalay ayaa la cunayaa waxa bannaan yowmu labada mawdicba in la godo iyo in la hoos dhigo haddii la godo waxay noqonayaan khabar oo mubtadaa loo qadarayaa humaa yowmu fitrikum min siyaamikum walyowmu alaakharu alxadiis haddii la hoos dhigo waxay noqonaysaa cala albadel oo waxaa laga beddelayaa damiirka himaa ah ayaa laga beddelayaa oo waxay noqonaysaa can siyaami yowmi fitrikum min siyaamikum walyowmi alaakhari saasaa markaa u dhacaysa xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa labada maalmood ee ciidda ee ciidda sanawiga ah in la soomaa inayna bannaanayn wannahyu yaqtadi ataxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn marka in la soomaa ma bannaana sinaba laa nadar baan loo soomi karin walaa kafaara loo soomi karin walaa sunnanimaan loo soomi karin walaa qalle ramadaan la qallaynayaan loo soomi karin maalin kale iyadoo lagu daray ama maalmo kale ayaa la soomi karin keligeedna lama soomi karo maalmo kalena lama soomi karo oo sinaba looma soomi karo labadaa maalmoode ciid waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a khudbadda la khudbadaynayaa inay fiican tahay maqaamka iyo xaalka la joogo inay munaasib ku tahay waayo cumar bnukhadaab markuu khudbadeeyey waxyaaluhu khudbaddii ku sheegay waxaa ka mida labada maalmood ee ciidda inaan la soomi karin oo nebigu reebay sala allahu alayh wasalam soonkeeda markaa khudbaddii xaalkii bay ku tacalluqdaa waana ta la yidhaahdo likulli maqaamin maqaal yacnii maqaam kastaaba ama meel kastaaba hadal ku habboon baa u sugnaaday waa siday soomaalidu yidhaahdaan hoos waliba hadalkii leh bimacnaa marka meel kastoo la joogo ama har kasta oo la joogo hadalka ku habboon baa la odhanayaa midaan ku habboonayn lama odhanayo waxyaalaha kale laga qaadanayo xadiiska waxaa ka mid a ah. nusugii ama hadyigii ama udxadii inay awlaatoo fiican tahay in wax laga cunaa ayaa laga qaadanaya hadduu dhiiggu yahay dhiig kabis ah isagu oo fidyo bimacnaa qofku shay maxduura uu la yimi fidye uu ka bixinayo oo kaga waajibay kaa waxba kama cunayay yidhahdeen fuqahadu laakiin udxadii ama hadyigii waxbuu ka cunaya waayahay waxaa laga qaadanayaa xikmada ku jirtaa nahyigan la reebaayo in la soomo inay tahay in wax la cuno sida xadiis kaleba uu sheegaya ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunitaan iyo cabbitaan marka culammadu waxay yidhaahdeen labada maalmood ee ciidda ilaahay baa dadka martisooray oo wuxuu ku yidhi cuno cabba haddii la soomo waxaa ka dhalanaysaa icraadun can diyaafati illaah in laga jeesto martisoorkii ilaahay ayaa ka dhalanaysa si aan taasi uga dhalan baa la yidhi cunoo cabba hana soomina waxaa kaloo xadiis kale ku soo arooray iyadoo la reebaayo nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa la yidhaahdo ee koob iyo tobanka dulxija iyo labiyo tobanka dulxija iyo saddex iyo tobanka dulxija waxaa la yidhaha ayaamu tashriiq waa maalmihii hilbawaradka maalmaha in la soomona waa la reebay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay marka iyagana lama soomaayo waxayse fuqahada qaarkood ka reebaan ruuxii mutamatica ahaa xajkii buu wuxuu ku xajiyey nooca tamatuca la yidhaahduu ku xajiyey nusuga ama qiraan buu sameeyey bimacnaa xaj iyo cumra ayuu kulmiyey oo marna cumraduu hormarinayaa oo uu ka xalaaloobayaa bilihii xajka gudahooda ayuu cumraysanaya cumradana qadimaya oo hormarinaya markuu cumraystana waa ka xalaaloobayaa waxyaalihii maxduuraadka ahaa ee ixraamku xaaraantinimeeyuu la imanayaa dharkiisiibuu ku noqonaya udgoonkiibuu ismarinaya maxduuraat alixraam xaalka noocaasa waa u bannaanaanays waxay ixraamkuun xaaraantinimeeyo sababta ixraamkuun xaaraan ku noqday kadib xajkii buu marka dambena ixraamanayaa maalinta sideedaad oo kaleu ixraamanayaa xajkii xidhanayaa saasuu ku xajiyey neef hadiyaa ku waajibaya neefkii haddaanu hayn saddex baa xajka lagu soomayaa soonkaa wuxuu ka hormarin karaa ciidda haddii uu markaa ka hormarin waayo saddex maalmood soonkood ka hormarin waayo ciidda waxay noqonaysaa saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa inuu soomaayo faman tamataca bilcumrati lilxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa ida rajactum tilka casharatun kaamila saddex baa xajka lagu soomayaa toddobana marka guryihii loo noqdo ayaa lagu soomiyaa saddexdaa maalmood ee xajka lagu soomaayo waxa bannaan in ayaamu tashriiqa laga yeelo saddexdaa maalmood xadiis baana ku soo arooray saxiixa ku yimi oo sheegaaya in loo ruqseeyey kii mutamatica ahaa ee hadyiga waayey saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa inuu soomo in loo ruqseeyoo loo banneeyey caaisha iyo ibnu cumar baa labaduba waxay odhanayaan cid kale looma ruqsayne kaa mutamaticee hadyiga waayaa loo ruqseeyey ayaamu tashriiqa inuu soomo lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusamna ila liman lam yajid ilhadiya waxaa sidaa odhanaya caaisha iyo ibnu cumar xadiiska bukhaariga cidda ruqsaysay wa ayo waxay noqonaysaa cidda ruqsaysay rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulullaahi muxamed inuu ruqseeya markaa noqonaysaa marka wuxuu yeelanayaa xadiisku xukmu alrafci xadiisku hadduu markaa yahay mawquufun lafdan oo xukmu rafci leeyahayna wuxuu noqonayaa marfuucun xukman xagga xukunka inuu marfuuc ka yahay marka wuxuu ka dhigan yahay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo kalay ka dhigan tahay fuqahada qaarkood waa diidaan saddexdaa maalmood xataa kaa hadyiga waaye inuu soomo laakiin sida saxiixa ah ka hadyiga waaye waa u bannaan tahay laakiin cid kale uma bannaana can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can sawmi yowmayni alfitri waalnaxri abi saciidin alkhudri wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim inuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu reebay can sawmi yowmayni laba maalmood soonkooda ayuu reebay oo diiday alfitri waalnaxri ka beddelo can sawmi alfitri waalnaxri maalinta fitriga ee ciidulfitriga iyo maalinta ciidunnaxriga labadaa soonkooda nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay oo hasoomina ayuu yidhi waxaa kuu bannaan saynu hore u soo sheegnay mawdic la mida alfitru waannaxru inaad tidhaahdana kuu bannaan wa can issammaa'i wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam reebay ay wa can ishtimaali asammaa sida riwaayaadka qaarkoodba ay siyaadinayaan mudaafkaas in waxa weeye sida qafilaadda ah in loo hagoogto oo bimacnaa marada laysugu duuduubo sidaana waa reebay waa fasiri doonnaa insha allah wa an yaxtabiya iyo inuu markaa doonyaysto ama digirin xidho kolba sidaad u taqaan alrajulu ninku ayuu reebay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu u doonyaysto ama u digirin xidho ninku fi sawbi alwaaxidi mare keliya inuu ku doonyaysto ama ku digirin xidho ayuu reebay isagoo maryo kale aan xidhnayn wa can isalaati wuxuu kaloo reebay nebigu sala allahu alayh wasalam can isalaati salaadda la tukado bacda asubxi waalcasri subaxa iyo casarka dabadood la tukado ayuu nebigu reebay sala allahu alayh wasalam akhrajahu muslimun bitamaamih muslim baa xadiiska soo saaray xaaluu ku sugan yahay dhammaystirankiisa xaaluu yahay multabisan bitamaamih inuu xadiidku sidaa u dhan yaho u kaamil yahay xaaluu ku sugan yahoo lala qabo ayuu soo saaray wa akhraja albukhaariyu bukhaarina xadiidka wuxuu soo saaray alsawma faqad soonka oo keliya ayuu soo saaray mawdican sheekha waxaa ku dhacay kitaabka qoray sahwaa ku dhacay cibaarada sidii markaa saxda ahayd baa iska dabagedidey saxdu waxay ahayd inuu yidhaahdo akhrajahu albukhaariyu bitamaamih wa akhrajahu muslimun alsawma faqad marka inqilaab baa ku dhacay xadiidkoo dhammaystiran cidda soo saartay muslim maahee waa bukhaari qadarka soonka keliya inta ku saabsan cidda soo saartayna muslim weeyi riwaayaadka qaarkoodna intan ziyaaday ka lahayd oo waaba ka sii badnay oo waxaa riwaayo ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam saxiixa ku sugan bukhaari nahaa can baycatayni wa can libsatayni wa can salaatayn nebigu wuxuu reebay laba iib iyo laba qaab xidhasho oo dharka loo xidho iyo laba salaadood waa riwaayo ka mid a riwaayaadka xadiiska riwaayo kaloo soonka ku daraysaana waa jirta baycataynku waa mulaamasada iyo munaabadada xadiiskaaba fasiraya libsataynkuna waa labadan inoo qoran ishtimaalu samaa iyo an yaxtabiya arajulu fi thawbi alwaaxid ama bithawbin waaxidin sida riwaayaadka qaarkood ku sugan labada salaadoodna waa labada salaadoodee la tukado casar iyo subax dabadeed la tukado haddii salaad sunno oo mutlaqa la tukado salaadda casar dabadeed ama salaadda subax dabadeed waxay noqonaysaa nahyi manhi bay noqonaysaa xukunka ugu horreeya xadiisku sheegay waxay tahay labada maalmood ee labada ciidood ah ciidulfitri iyo ciiduladxaa in la soomo inuu nebigu reebay waana ka soo hadallay masalada kale ku xigtaa waxay tahay ishtimaalu asammaa asammaa waa qafilaaddii la ysqafilayey kaannahu shaygu manfad ka dalooloo ka bannaanba ayna jirin marka fuqahadu sibay u fasireen ahluluquhuna sibay u fasireen ishtimaalu sammaa ahluluquhu waxay yidhaahdeen waa ruuxu markaa marada inuu isku duuduubo gacmihiisana hoosta mariyo wax manfadana aanu isu yeelin sidaa inuu isu wada qafilo gacmahana hoosta marsado maradana korka iskaga wada duuduubo kaannahu inuu yahay dhagax malaasanoo kale nahyiga taasaa looga jeedaa ahluluquhu saasay ku fasireen sida abuu cubaydba soo raray waxaana yidhahdeen xikmada looga jeedo reebista arrinkaa la reebayo waxay tahay haddii qofkii wax ku soo kordhaan ama bahal soo weeraro ama wax la mid ah gacmihiisii uma bannaana wixiina iskama celin karo waxbaaba ku soo booday ama bahal ama wax la mid ah gacmihiisii waa kan xanibaye maruu korka iskaga duuduuba haddii maradii sidaa loogu qabto dee gacmihiisi xataa ma dhaqdhaqaaqi karaan waxna iskama celin karo marka tartiib fiican maaha fuqahadu waxay ku fasireen sidaasi ka duwan oo waxay yidhaahdeen ijtimaalu samaa waxaa loo jeedaa maradii waa isku duuduubayaa laakiin labadii qaar ayuu qaarna bannaynayaa qaarka kalena waa isku duuduubayaa sida maradii oo kale intuu ku jeenay qaarto ayuu inta kale isku duuduubayaa xagga hoosena marya kama xidhna qaybina waa bannaan tahay sidaa ruwaadda xadiiska soo warisay laftiisa ayaaba ku fasirtay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii xadiis tafsiirkii la ysku khilaafo ahluluqa iyo fuqaha isku khilaafaan sida fuqahadu ku fasirtaa la raacaayo sida ahluluquhu ku fasireen lama raaco waayo lisaanka sharciga iyagaa u aqoon badan maxaa nusuusta macaanidooda fuqahadu waa ka taqaannaa ahluluqaha ahluluquhu waxay ka warramayaan luqadii caamka ahayd laakiin fuqahadu waxay ka warramayaan luqata sharci waxaana dhici karta ereyada qaarkood in curfi sharciga ay leedahay curfiga sharciguna muqadam buu ka yahay calaa curfi luqa sidaas aawadeed muctamadku waxay tahay sida fuqahadu ku fasireen xikmada nahyigu markaa maxay noqonaysaa ila labadii gacmood mid baa u bannaanay waxay noqonaysaa cawradiisu inay muuqato ayay markaa aqbali kartaa markaa si aan cawradiisu u muuqanin ila haddii waxa weeye uu maradii ku jeeni qaarto xagga hoosena iskaga wada tuutuubo ee labada degood midna uu soo mariyo xaggii hoosena markaa waxa weeye uu isku duuduubay in waxa weeye cawradiisii inay muuqataa dhici karto ila hoosta marya kama xidhneen maradaa keliyuunbuu ku wada duuduuban yahay ama xaggan sare ha ka muuqato ama xaggan hoose ha ka muuqatee maadaama loo filaan ay u tahay cawradu inay muuqato sida loo reebay sidaas weeye laakiin cawradu haddaynay muuqanaynin in laga fiican yahay mooyee xaaraan maaha masalada kale xadiisku uu sheegayaa waxay tahay wa an yaxtabiya alrajulu fi thawbi alwaaxid waa inuu ninku ku digrin xidho ama ku doonyaysto kolba kii laga cabbiraba mara keli ah isagaan wax kala xidhnayn hoostii waxba kama xidhna go' bu haystaa dabadeedna go'ii buu ku soo doonyaystay ama ku digrin xidhay maradii haddaynay aad u weynayn dee cawradiisii baa muuqan kartaa sidaas aawadeed baa riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan wa an yaxtabiya arajulu bisawbin waaxidin laysa calaa farjihi minhu shay bacdi waxay ku sii darayaan laysa calaa farjihi minhu shayun baynahu wa bayna asamaa xubintiisa taranka iyadoo aan waxba saarnayn oo xagga cirka aynay waxba ka xigin ee halkaasi ay bannaantoo daloosho inuu sidaa u digarin xidho waa reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam riwaayada bukhaarigu sidaasay kordhinaysa markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa mar haddii cawradii muuqanayso xaaraan bay noqonaysaa laakiin haddayna cawradu muuqanayn xaaraan noqon mayso in waxaa loo diidaya cawro muuqadka tahayna xadiiska laftiisaabaa caddaynaya wuxuu kaloo nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam salaadda subax iyo salaadda casar dabadooda in salaad sunna ah la tukado oo mutlaqa ayuu reebay culammadu waxay ku xambaareen naafila mutlaqa inay tahay wa ilaa sunnayaasha dawaatul asbaabkee sababaha leh qowlka qawigee saxiixii wuxuu yahay in la tukan karo dawaatul asbaab lama diidaayo dawaatul asbaabka waxaa loo jeedaa masalanoo kale masjidka ayuu soo galay dan kale u soo galay ama inuu qur'aan akhristo u soo galay ama inuu dersi ka dhigu u soo galay ama wax la mida xilligu soo galayna waa xilligan salaadii taxiyatun masjidka ahayd waa tukanaya waa dawaat alasbaab ragcatay tawaaf ayaa wakhtigan ku beegmay oo kacbadii uu toddoba goor ku dawaafo ku wareegay marka dawaafka la dhammeeyo ragcatay tawaaf laba ragcadoodoo tawaafkaa sunnatu tawaaf la yidhaahdaa la tukadaa wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla xilligan hadday ku beeganto waa la tukanayaa wahaakada laakiin naafiladii mutlaqa ahayd ee aan sabab lahayn ayaa la reebayaa wakhtigan in lala yimaado in badan oo ahlucilmiga ka mida saasay ku xambaareen waana sida saxiixa can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyey abi saciidin alkhudri in nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi man saama yowman fii sabiili illaah ku kastoo sooma maalin fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka ah gudihiisa ku sooma bimacnaa jihaad gudihii ku sooma bacada allahu wajhahu can innaar bacada allaahu ilaahay waa ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa can innaari naartuu ka fogeeya sabciina khariifa toddobaatan dayrood masaafo loo socdo bimacnaa toddobaatan sano masaafo loo socduu ilaahay wejigiisa naarta ka fogeeya waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay soonka jihaad gudihii lagu soomaa fadliguu leeyahaa laga qaadanaya marka inay fiican tahay in lagu soomo jihaadka gudihiisii laakiin culammadu waxay yidhahdeen hadduu daciifinaayo muhimmaddii jihaadka ka daciifinaayo soonkaasi xaaladda noocaasa ma soomaayo laakiin haddaanu ka daciifinaynin inuu isku daraa aad bay u fiican tahay fadli badan baana ku jira waxaa laga qaadanayaa maalintaa keliya ee jihaad gudihii lagu soomaa in naarta ruuxa ka fogaynayso oo u sababayso naarta in laga fogeeyo toddobaatan sano masaafo loo socdo baabu leylati alqadri wuxuu u baab yahay fadliga leylatulqadri sheegista la sheegaayo leylatulqadri waa habeenkii sharafta lahaa weeye oo qadri waxaa looga jeedaa sharaftaa loo jeedaa oo waxay noqonaysaa min baabi idaafati almawsuufi ilaa sifatii la sifeeyihii in loo idaafeeyey sifadiisii qadri waa sifo leylana waa la sifeeye mawsuufkii la sifayn lahaa ayaa loo idaafeeyey sifadiis min baabi idaafati shayi ilaa sifati si labaad culammada qaar waa u fasireenoo waxay yidhaahdeen qadri waxaa looga jeedaa taqdiirka oo habeenkii qadaraadda oo taqdiirka sanawiga abaa dhaca habeenkaa laylatulqadrigaa gudihiisa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rijaalan min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdulaahi bni cumar anna rijaalan in rag min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam oo saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a uruu waxa la tusiyo riyo lagu tusiyey leylata alqadri fi almanaam habeenka leylatulqadriga ayaa la tusiyey oo hurdo gudaheeda lagu tusiyey fii sabci alawaakhiri toddobada dambe ee ramadaan gudaheeda in habeenkaasi uu yahay oo ku sugan yahay toddobada habeen ee ugu dambeeya ramadaan inuu ku sugan yaho ka mid yahay ayaa riyo lagu tusiyey bimacnaa dhowr saxaabi baa waxay ku riyoodeen mid waliba habeenka laylatulqadrigu inuu ku jiro toddobada habeen ee ramadaan ugu dambeeya fa qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci alawaakhir araa waxaan arkay ama ogaaday ru'yaakum riyadiinnu qad tawaata'at inay iswaafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada dambe inuu leylatu qadriga ku jiro inay saa isku waafaqday faman kaana mutaxariyahaa ku kastoo ahaaday mid ku dadaalaya habeenka leylatulqadriga oo u qasdaaya oo doonaaya falyataxarahaa ha u qasdo ha ka doono ha ka raadiyo fii sabci alawaakhiri toddobada dambe gudahooda ha ka raadiyo bimacnaa toddobada habeene ramadaan ugu dambeeya ha ka doono ha ka raadiyo toddobada dambe ramadaan ugu dambeeya wuxuu noqonayaa laga bilaabo afariyo labaatanka ilaa dhammaadka ama laga bilaabo saddexiyo labaatanka ilaa dhammaadka oo bishii hadday ku dhammaato soddon toddobada ugu dambeeya waxay noqonayaan min arbacin wacishriin afariyo labaatan laga bilaabo soddon laga gaadho hadday bishii sagaal iyo labaatan ku dhammaatana toddobada ugu dambeeya saddexiyo labaatanka laga bilaabayaa ilaa sagaal iyo labaatanka laga gaadho intaasaa toddoba noqonaysa saxaabadii waa riyoodeen jamac saxaabada ka mida riyadu ictibaar bay leedahay la odhan maayo riyadu wax ka soo qaad ma leh oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam riyada wanaagsanina xagga ilaahay ay ka ahaatay wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam riyadu inay tahay juz'un min sittatin wa arbaciina juz'an min annubuwa nubuwada marka la qaybqaybiyo haddii la googoyn lahaa lix iyo afartan qaybood marka loo qaybiyo nubuwada meel inay kaga dhici lahayd oo la maqaam noqon lahayd marka jus'i min ajzaa'i nubuwa ka mida inay tahay ayuu tilmaamay waxaa sidaa loo yidhi wakhtiyada qaarkood ashyaa haybiya dhici karta in lagu riyoodo dariiqa lagu ogaadaa haybka waa waxyi taa macnaheeduna maaha nubuwadii baa ruuxa u sugan waayo qaacidadu waxay tahay alshayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrih shayga isagoo wax kale weheliyaan waa ka duwan yahay isagaan wax kale wehelin alshayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrih erayga hayr baa ku soo noqnoqonaya waa yahay bimacnaa juskan ajzaa'u nubuwa ka mida marka ajsaada kale la socoto iyo isku mid maaha markaan ajsaadii kale la socone keligii uu yahay juskani keligii nubuwa ma aha laakiin ajsaadii kale tirada badnayd markay la socotee weheliso wuxuu noqonayaa nubuwo markaynay la socon wuxuu noqonayaa ghayru nubuwa ayuu noqonaya axaadiista waxaa ku soo aroortay in nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam riyada qofka muslimka ku riyoodaa inay saddex nooc tahay ta wanaagsani xagga ilaahay bay ka ahaatay ta xumino shaytaan xaggii bay ka ahaatay nooc kaloo ka midina waxay ka ahaatay xagga nafta xadiisku saxiixuu ku sugan yahay marka riyadu waxay u qaybsantaa raxmaani shaytaani nafsaani waxaa laga qaadanayaa riyada wanaagsan hadday calaamadii ku tusiso runnimadeeda sharcigana aynay ka hor iman in la qaadanayo waxaa laga qaadanayaa leylatulqadrigu inuu ramadaan ka mid yahay waxaa laga qaadanayaa inuu ugu rajo badan yahay toddobada ramadaan ugu dambeeya toddobada habeenee ramadaan ugu dambeeya in loogu rajo badan yahay oo aad looga raadinayo waxaa laga qaadanayaa riyadu hadday tacaduddo oo dad kala duwani ku riyoodaan oo saalixiin ahi inay yadu ka sii xag jirto yacni ay noqonayso riyo run ah oo alcallaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa tawaatu'u ariwaayaat iyo tawaati'u ru'a labada midna been ma noqoto tawaatu' riwaayaat maxaa looga jeedaa bimacnaa rag fara badan baa soo wariyey xadiiskan oo khabarkoodu tawaaturayo mutawaatir yahay jamaaco fara badanoo ay mustaxiil noqonayso inay been isku waafaqaan ayaa soo wariyey waa tawaatu'u riwaayaat iyo tawaatu' ru'a iyo riyooyinku inay tawaatu' ka dhaco laysku waafaqo oo intaasoo shakhsi oo kala duwan mid waliba riyadaa ku riyooday midna been ma noqoto wuxuu ka qaadanayaa araa ru'yaakum qad tawaata'at waa ku riyooteen lama odhan way isku waafaqday baa layidhi idan waxaa laga garanayaa riyada jamac kala duwan isku waafaqaan iyo riyada qof keliya ku riyoodaa inay kala duwan taho ictibaarka ay sii ictibaar weyntaho tixgelinta ay sii mudan tahay taa dadka kala duwani ay isku waafaqeen kuwada ku wada riyoodeen waayahay bal axaadiista kalena aan aragno can caa'ishata radia allaahu canha imaamu albukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu inuu yidhi taxaraw leylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir u qasda oo ka doona leylata alqadri habeenka leylatulqadriga ah fil witri tirada kala dhiman oo min alcashri alawaakhir ka mida ah, tobanka dambe ka mid ah bimacnaa tobanka dambe ee ramadaan tirooyinka kala dhiman koob iyo labaatan saddexiyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan sagaaliyo labaatan habeennadaa ka raadiyo xadiiska lafdigan waxaa ku soo wariyey bukhaari baa ku soo wariyey laakiin riwaayada muslim farqa u yaro dhaxeeyo witrigaanu sheegayn riwaayada muslim xadiiska waa soo wariyey min xadiisi caaisha iltamisuu aw qaala taxarraw leylata alqadri fi alcashri alawaakhir marka witrinimada laguma sheegin riwaayada muslim riwaayada bukhaari baa la gaar noqotay witriga riwaayada muslim waxay sheegaysaa xadiiska caaisha waxaa ka raadisaanoo u qasadaan habeenka laylatulqadriga ah tobanka dambe ee ramadaan ka doona waxaa laga qaadanayaa laylatulqadrigu inuu ku jiro tobanka dambe ee ramadaan jamaahiiru ahlilcilmina waxay leeyihiin tobankaa dambe ee ramadaan kama baxo bacdi baa yidhi waa ka baxaayo tobanka dhexe waa noqon karaa bacdi kalea yidhi waa ka baxaayo tobanka horeba waa noqon karaa bacdi kalea yidhi maya wakhti aan ramadaan ahaynna waa noqon karaa laakiin aqwaashaasi waa aqwaal daciif ah aan sax ahay waa ta dhacday inay saxaabada qaarkood yidhaahdeen sida cabdullaahi ibnu mascuud man yaqum ilxawla yusib leylat alqadri ruuxa sannadoo dhan kacaa leylatulqadrigii waa haleelay yacnii yaqiinan buu u haleelay waa dhab qacan laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin wakhti aan ramadaan ahayn ma noqon karo inuu ramadaan yahay waxaa u daliila inna anzalnaahu fii leylati alqadri waxaa kale uu allah yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan tobanka dambe inuu ku sugan yahayna waxaa u daliila axaadiista baabkan ku soo aroortay iyo axaadiis kaloo la macnaa xadiiska soo socda laftiisa waa laga qaadanaya axaadiistanna waa laga qaadanaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa yidhi waxaa ka raadisaan tirada kala dhiman ee tobanka dambe ku sugan hadday suuragal noqon lahayd inay ka baaqato leylatulqadrigu tobanka dambe nebigu ma yidhaahdeen ka raadiya tobanka dambe waxaa laga qaadanayaa fadliga leylatulqadriga waxaa laga qaadanayaa leylatulqadrigu inuu ku jiro ramadaan waxaa laga qaadanayaa tobanka dambe ee ramadaan inuu ku jiro waxaa laga qaadanayaa tobanka dambe ee ramadaan habeennada tiradu kala dhiman yihiin in loogu rajo badan yahay inay leylatulqadri noqoto bal axaadiista kalena aan aragno can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu kaana yactakifu alcashra alawsata min ramadaan wuxuu ahaan jiray mid ictikaafa tobanka dhexe ee ramadaan ka mida ayuu waagii hore ictikaafi jiray bimacnaa uu masjidka ku sugnaan jiray litacabud ugu sugnaan jiray waa muqsi makhsuus oo niyatu tacabud loogu sugnaanayo faactakafa caaman waa ictikaafay nebigu sala allahu alayh wasalam sannad ayuu ictikaafay tobankii dhexe ayuu ictikaafay alcashar alawsat xataa ida kaanat leylatu ixdaa wa ilaa ay ka ahaatay habeenkii koob iyo labaatanaad uu ka ahaaday wa hiya alleylatu alatii yakhruju min sabixatiha min ictikaafi waana habeenkii uu ka soo baxaayey subaxeedii ka horreeyey min ictikaafihi ictikaafkiisa ka soo baxaayey min sabiixatiha idaafadu waa liadnaa mulaabasa loogama jeedo subaxeeda koob iyo labaatanaad ee waxaa laga tilmaamayaa subaxeedii ka horreeyey yacanii habeenkii ka horreeyey subaxii ka dambeeyey markaa subaxaasi dee waa ku soo xigaa habeenka koob waxaana la isweydiiyey habeenka ma waxaa loo tiriyaa maalinta ka dambaysa mise maalinta ka horraysa laba qowl baa ku jira jamaahiirta culammaduse waxay qabaan maalinta ka dambaysa in loo tiriyo bacdi baa laakiin sida kale maray saxiixse maaha kuwaasoo kale waa dhici kartaa inay halkanoo kala deliishadaan oo yidhahdaan min sabiixatiha sabiixada labaatanaad waxaa loo nisbeeyey habeenka koob iyo labaatanaad laakiin culammadu waxay ahaen tajawuzan iyo majaasnimaa loogu idaafeeyey wailaa habeenka labaatan laguma sheegina koob iyo labaatan baa lagu sheegay haddii habeenkana loo tirinayo maalinta ka horraysana labaatan baa lagu sheegi lahaa laguma sheegin wa hiya alleylatu alatii yakhruju min sabiixatiha wa habeenkii uu ka soo baxayay subaxeedii waxaa loo jeedaa subaxeedii ka horreeyey dhowaanshaha uu ku dhow yahaa loogu tiiriyey tajawuzan ama majaasnimo min ictikaafihi ictikaafkiisa uu ka soo baxayey qaala wuxuu yidhi habeenkaa wuxuu yidhi waa habeenkii koob iyo labaatanaad man ictakafa macii ku kastoo aniga la jidhkayga ictikaafay masjidka oo niyatu tacabud ugu sugnaaday falyactakif fi alcashra alawaakhir ha ictikaafo tobanka dambe ha ictikaafo faqad uriidtu xaqiiqee waa lay tusay haadihi leylata tan oo habeenkan ah leylatulqadriga ah baa lay tusay summa unsiituha dabeedna waa la ilowsiiyey habeenkii leylatulqadri inta lay tusay ayaa lay ilowsiiyo hadda cayntii habeenka garan maayo waqad ra'aytunii asjudu waxaan is arkay oo naftayda aan arkay asjudu xaal aan sujuudayaan arkay fii maa'in biyo aan ku sujuudayo watiinin iyo dhoobo anoo ku sujuudaya biyo iyo dhoobo isku jira anoo ku sujuudayaa ayaan is arkay min sabiixatihaa habeenka laylatulqadriga subaxeeda cayntii laylatulqadri waa laytusoorriyaa laygu tusay riyada nebiyaduna waa ka duwan tahay riyada dadka kaleo ru'ya alambiyaa'i waxyun sida cabdulahi bnu cabbaasba ka sugnaatay riyada nebiyadu waa waxyi qalad maba noqotaba shaytaanna sulda kuma leh saas aawadeed shay kastoo nebiyadu ku riyoodaan ilaaba ilaa waa inay fuliyaan waa min allaahi faqad riyada markaa nebiyadu marka inta lay tusaa haddana lay ilowsiiyey sababta loo ilowsiiyeyna waxay tahay laba saxaabi baa murmay iyagoo wax isku haysta khusuumadaa ay doodeene murmeene wax isku qabsadeen aawadeed ayaa loo ilowsiiyey cayntii habeenka aan ilaawe waxaan si xasuusanahay buu yidhi habeenkaa laylatulqadriga salaadiisa subax inaan dhoobo iyo biyo ku sujuudayey baan xasuusnahay faltamisuuhaa laylatulqadriga raadiya haadu waxay u noqonaysaa laylatulqadriga fi alcashiri alawaakhir tobanka dambe gudahooda ka raadiya waltamisuuha ka doona oo ka raadiya fii kulli witrin tiro kastoo kala dhiman oo tobanka dambe ka mid ah qaala famatarat isamaa'u cirkii baa da'ay tilka leylata habeenkaasuu da'ay wa kaana almasjidu calaa cariishin masjidkuna wuxuu ahaa mid waxa weeye cariish ku sugan bimacnaa sidii cariish oo kale ayaa masjid ku ahaayo wax markaa darroorta ka celiya iyo roobka ah kuma sugnayn yacnii laama iyo wax la mida isinsaarsaarraa cariish buu ahaa fa wakafa almasjidu masjidkii baa darrooray wa kafa loo jeeda waa darooray ay qatara fa absarat waxay aragtay buu yidhi caynaaya labadayda indhood abu saciid baa odhanaya rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay aragtay labadayda indhood ay arkeen wa calaa jabhatihi waalxaal calaa jabhatihi halkaas sujuuddiisa ay ku sugan tahay aharu lmaa'i waatiin biyaha raadkoodii iyo dhoobada raadkoodii ay ku sugan tahay dhoobadii buu ku sujuuday min subxi ixdaa wa cishriin subaxii koob iyo labaatanaad marka halkaa maxaa ka muuqataa calaamaddii nebigu uu sheegay leylatulqadriga u sheegay sannaddaas inay koob iyo labaatan ka dhacday xadiiskana bukhaari iyo muslimba way soo weriyeen culammadu aad iyo aad bay isugu khilaafaan tacyiinka leylatulqadriga la cayimaayo afartan qowl in ka badan baana ku sugan oo xaafid ibnu xajar wakhayruhu ay soo arooriyeen aqwaasha ku sugan aad iyo aad bay u badantay tobanka dambe ee ramadaanna habeen ka midi ma jiro mooyaane in culammada islaamka qayb ka mida ay qabaan habeenkaas inuu leylatulqadr yahay yacnii habeen kasta oo tobanka dambe ee ramadaan ka mida bacdi culammada ka midaa qaba inuu habeenkaasi leylatulqadr yahay tiradu ha isku buuxdo ama ha kala dhinnaato axaadiista haddii la eegana axaadiistii xoogaa waa kala duwan tahay leylatulqadriga habeenka loogu rajada badan yahay inuu noqdaa jumhuurka agtooda waa habeenka toddobiyo labaatanaad ee ramadaan imaamu shaafici laakiin sidaa ma marin oo jumhuurka mas'aladaa waa khilaafay imaamu shaafici laba qowl buu ka leeyahay mas'alada qowl odhanaya habeenka laylatulqadrigu waa habeenka koob iyo labaatanaad xadiiskan baanu cuskada iyo qowl odhanaaya habeenka laylatulqadrigu ama waa habeenka koob iyo labaatanaad ama waa habeenka saddex iyo labaatanaad qowl kale u soo naqlinaya inuu saddexiyo labaatanka jasmiyeyna waa jiraa inkastay yidhaahdeen qaarkood waa qadiimkii ee jadiidkiisa maaha shaaficiyadu intaasay ku kala taxmeen yacnii aqwaashaasay kala doorteen bacdii khilaafay mooyaane cabdullaahi ibnu cabbaas waxauu yidhi iltamisuuha habeenka laylatulqadriga waxaa ka raadisaan habeenka afariyo labaatanaad waa mawquuf cala bni cabbaas waxaa kaloo la soo wariyey xadiis kaloo sheegaya leylatu alqadri leylatu sabcin wa cishriin oo nebiga loo nisbaynaayo inkastoo culammada qaarkood yidhahdeen mawquufnimada ayaa arjax ah ee qowlkii nebiga ma aha calayhi salaatu wasalaam xadiiska ibnu cabbaasee sheegaya habeenka afariyo labaatanaad ka raadiya bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey isagoo ka warramaya witriyada ayuu haddana keenay shuraaxda qaarkood waxay dhahan say isu waafaqaysaa inuu witri baabaysto habeennada tiradu kala dhiman tahay haddana keeno asarka ibnu cabbaase sheegaya habeenka afar iyo labaatanaad in laga raadiyo bacdibaa waxay yidhaahdeen bukhaari wakhtiyada qaarkood buu siyaalo aan markaa daahir ahayn wax u istidlaalaa ee waxaa laga yaabaa inuu uga jeedo oo ku xambaaray bukhaari habeenka afar afariyo labaatanaad habeenka afariyo labaatanku dhammaystirmay ee shan iyo labaatanka la gelayo ila markaasay tarjamada waafaqaysaa xadiis kale wuxuu sheegayaa habeenka laylatulqadriga waxaa ka raadisaan sagaal markay hadhan tahay toddoba markay hadhan tahay shani markay hadhan tahay wahaa kada lafdi kalena waxaa ku soo arooray sagaal markay tagtay toddoba markay tagtay shani markay tagtay sidaa isagoo dhigaya ishkaal baa haddaba yimi sagaal markay tagto iyo toddoba markay tagto hadday bishii soddon ku iyo hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato labadii habeen waa kala duwanaanayaan sagaal markay hadho hadday bishii ku dhammaato sagaaliyo labaatan habeen bay noqonaysa soddon hadday ku dhammaatana sagaal markay hadhay habeen kaley noqonaysa ta kale waxaa ka dhalanaysay yidhaahdeen tirooyinka isku buuxda wakhtiyada qaarkood inay ku beegmayso waxay kaloo culammadu isweydiiyeen sagaal markay hadha ma waxaa looga jeedaa sagaalka habeenku miyuu ku jiraa mise habeenku waa ka baxsan yihin badanka culammadu waxay leeyihiin sagaalka habeenku waa ku jiraa haddii sagaalka habeenku ku jiro oo habeenka lagu tirinayo sagaal habeenkaasi ka mid yahay bishii inay sagaaliyo labaatan ku dhammaanaysaa lagu xambaaraya marka aynu ka warramayey waana sida jumhuurku ku fasireen waana sida abu saciidin alkhudri laga soo wariyey abu saciidin alkhudri waxauu yidhi tirada annagaa idinka naqaana buu yidhi marka xadiiskaa la weydiiyey taasicatin tabqa maxaa looga jeedaa wuxuu idhi tirada annagaa idinka naqaana taasicatin tabqa waxaa looga jeedaa bishu haddii ay noqoto sagaal iyo labaatan koob iyo labaatankay noqonaysaa hadday bishii noqoto soddonna labiyo labaatankay noqonaysaa sida abu saciidin alkhudri ayaa u fasiray saxiixana waa ku soo aroortay sunanka abi daawuudna waa ku timi waa tafsiir saxaabiy bacdi kale culammada ka midii si kaley u fasireenoo waxay yidhaahdeen sagaal markay ka hadhan tahay soddon hadday ku dhammaato waxay noqonaysaa koob iyo labaatanka sagaal iyo labaatan hadday ku dhammaatona waxay noqonaysaa labaatanka waana sida ibnu xasmin waghayruhu ay mareen wejigaasana wakhtiyada qaarkood aan soo naqliyey oo aan maray ha yeeshee muctamad ma aha ee sida jumhuurka muctamad ah sidaa ibnu xasmi wakhayruhu ay sheegayaan oo ah markay bishu ku dhammaato soddonna sagaal markay hadhantahy koob iyo labaatankay dhacaysaa markay sagaal iyo labaatan ku dhammaatana sagaal markay hadhan tahay labaatankay noqonaysaa ibnu xasmin wakhayruhu baa maray fii bacdi almajaalisna sidaasaan maray oo aan markaa ku tegey laakiin sida jumhuurku ay mareen saxaabiguna ku fasiray ayaa saxiix ah marka qowlkaasi muctamad ma aha sidaa uu saxaabigu ku fasiray abuu saciid alkhudri jumhuurkuna ku fasireen waxay tahay habeenka in lagu tirinayo sagaal baa hadhan toddobaa hadhan shan baa hadhan waxaa looga jeedaa iyadoo habeenkaa lagu tiriyey sagaal markay hadhan tahay waxay noqonaysaa koob iyo labaatanka hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato waa isla habeenkaa la tirinaya habeenka kowdhe ilaa sagaal laga gaaro soddon markay ku dhammaatana labiyo labaatankay noqonaysaa siduu abuu saciidba nasgareeyey saxiixana ku sugan jumhuurkuna sidaasay mareen xaafid ibnu xajar baa weji kale maray oo ishkaal baa imanaya ku saabsan haddii axaadiistu ay sheegayso habeennada loogu rajada badan yahay tiradu habeennaday kala dhiman tahay inay tahay dee haddii bishii ay ku dhammaato soddon sagaal markay hadhan tahay marka habeenka lagu tiriyo labayo labaatankay noqonaysa toddoba markay hadhsan tahay marka habeenka lagu tiriyana afar afariyo labaatankay noqonaysa shani markay hadhan tahay marka habeenka lagu tiriyo waxay noqonaysaa lix iyo labaatanka wahaakada marka tiradii kisiga ahaydee kala dhinnayd way khilaafhaysaayo tirooyinka isku buuxa ee dhabanka abay ah ku dhacaysaa xaafid ibnu xajar haddaba wuxuu doonay suu ishkaalkaa uga baxo weji kale inuu maro wejigaasi maxay tahay wuxuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa markay bishu ku dhammaato sagaal iyo labaatanna habeenku waa ku tirsan yahay ibnu xajar baa odhanaya markay bishu soddon ku dhammaatana habeenku waa ka hadhan yahay laba ixtimaaloo kala duwan baa marba mid lagu xambaarayaa si axaadiista sheegaysa awtaarta loo waafaqo bimacnaa mar layba waxay noqonaysaa markaa koob iyo labaatanka sagaal iyo labaatan habeenkan lagu tirinayo sagaal markay hadhantahay maxay noqonaysaa koo iyo soddon aan habeenkan lagu tirinayn markay sagaal hadhsan tahayna waxay noqonaysaa isla koob iyo labaatankii marka mar walba waxay fadhidaa witrigii waxaa la mida ah toddoba markay hadhantahay saasoo kale ka dhig xaafid ibn xajar saasuu mara sheekha bukhaariga sharxay ee faydulbaariga leh waa kishmiiriye isagu wuxuu maray weji kale wuxuu yidhi sagaal markay hadhan tahay iyo toddoba markay hadhan tahay iyo shan markay hadhan tahay waxaa lagu xambaarayaa marba cadadka gees baa laga tirinaya marna xaggan baa laga tirinaya marna xagga kalea laga soo tirinaya mar xagga dhammaadka ka soo tiri oo habeenka soddonaad kawdheh yaa sidaa u soo tiri habeenka sagaal iyo labaatanaad laba dheh marna xaggan kalea laga tirinayaa weliba riwaayada taasica keliyaa sheegaysa ee aan tabqaad tilmaamaynin fii taasicatin iyo saabicatin tilmaamaysa ayuu sidaa ku tawjiihiyey waxaanuu yidhi maadaama habeenka laylatulqadriga la qariyey oo ibhaam ku jiro waa ibhaamun fii ibhaam xikmaana ku sugan calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay habeenka laylatulqadrigu sida saxiixa tobanka dambe ee ramadaan kama baxo habeennadaa tobankee ramadaanu buu ku jiraa kama baxo habeennadaas tobanka dhexana ma noqonayo sida saxiixa labaatankana noqon maayo tobanka dhexana noqon maayo weliba waxa loogu rajo badan yahay tirooyinka kala dhiman ee tobanka dambe ka mida si axaadiistaa loo kulmiyana waa guurguuraa oo sannadba habeen buu noqdaa sannad laylatulqadrigu habeenka toddobiyo labaatanaad buu noqdaa ee ramadaan sannadna habeenka koob iyo labaatanaad sannad kale habeenka saddexiyo labaatanaad sannad kale habeenka shan iyo labaatanaad sannad kale habeenka sagaaliyo labaatanaad wahalumajara ruuxii laakiin tobanka dambe ee ramadaan habeennadaa si isku mida u dadaalay oo mid walba u cibaadaystay oo u tukaday leylatulqadrigii waa haleelay qacan baabu lictikaaf can caaishata radia allaahu canha bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha anna rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam ee rasuulkii ilaahay kaana yactakifu inuu ahaa mid ictikaafa bimacnaa ictikaafku waa lubthun makhsuus waa sugnaansho gaar ah oo masjidka lagu sugnaado niyatu tacabudna loogu sugnaado kaana yactakifu wuxuu ahaa mid ictikaafa fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe ee min ramadaana ramadaan ka mida xataa tawafaahu allaahu caza wajal ilaa uu ilaahay oofsaday nebiga sala allahu alayh wasalam tobanka dambe ee ramadaan ayuu nebigu ictikaafi jiray ilaa ilaahay oofsaday bimacnaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam u dhintay uma actakafa aswaajuhu bacdah intaa dabadeedna waxaa ictikaafay dumarkii nebiga sala allahu alayh wasalam baa ictikaafay nebiga dabadii bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii lafdin lafdi xadiidka ka mida waxaa ku sugnaa kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yactakifu fii kulli ramadaan nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam yactakifu fii kulli ramadaan mid ictikaafa ramadaan kasta ramadaan kasta wuxuu ictikaafi jiray toban habeen wa fii lafdin kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yactakifu fii kulli ramadaan lafdi kaleoo xadiiska ka mida waxaa ku sugnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaan ramadaan kasta waa ictikaafi jiray faidaa salla alghadaata markuu tukado salaadda subax jaa'a makaanahu wuxuu iman jiray meeshiisa aladii kaasoo ictakafa fiihi uu ictikaafay gudihiisa oo cibaad ahaan ugu sugnaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiska waxaa laga qaadanayaa ictikaafku inuu mashruuc yahaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ramadaanka toban ka mida inuu ictikaafi jiray ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa tobanka uu ictikaafi jiray inay ahaayeen tobanka ugu dambeeya ramadaan alcashra alawaakhir waxaa laga qaadanaya ictikaafku inuu sunno yahay oo ictikaafku inuu mashruuc yahoo sunno yahay waxaa laga deliishanaya qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa labadaba laga deliishanaya allah wuxuu yidhi wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an tahira beytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiina waalrukaci asujuud waxaa laga qaadanayaa cidda ictikaafaysa iyo cidda dawaafaysa iyo cidda tukanaysa mid walba in la amray nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay beytka u taahiriyaan oo u hagaajiyaan oo u nadiifiyaan idan ictikaafku waa mashruuc waxaa laga daliishanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ictikaafka inuu daa'imay oo joogteeyey oo ramadaan kasta uu ictikaafi jiray wax ka mid a ah. xadiidka intan tilmaamaysa fa idaa salla alghadaata jaa'a makaanahu aladii ictakafa fiih waxaa laga tilmaamayaa mowdic mucayana oo ka mida masjidka ayuu ictikaafi jiray oo ku sugnaan jiray marka mowdicaasuu tegi jiray salaaddii markuu tukado subax mowdic mucayana oo masjidka ka mida oo uu ictikaafo halkii buu tegi jiray booskiisii marka wakhtiga la ictikaafayo mowdic mucayana in markaa la yeesho marka salaadaha laga baxo la yimaado ayaa laga qaadanaya mawdicaana waxaa uga samaysnaa taambuug yar ama teendho yar can caaishata radia allahu canha annaha kaanat turajil nabiya sala allahu alayh wasalam wa hiya xaa'id bukhaari wuxuu soo wariyey oo caaisho ka soo wariyey annaha kaanat inay caaisha ahaan jirtay radia allahu canha turajilu mid u feedha annabiya sala allahu alayh wasalama nebiga wa hiya xaa'id iyadoo caado qabta ayay u feedhi jirtay nebiga sala allahu alayh wasalam wa huwa muctakifun fi lmasjid nabiguna sal allahu alayh wasalam masjidka uu ictikaafsan yahay wa hiya fii xujratiha waxay u feedhi jirtay walxaal hiya iyadu caayishi fii xujratiha qolkeeda ay ku sugan tahay qolkeeda ay ku sugan tahay kaannahu in la yidhi haddii nebigu sala allahu alayh wasalam ictikaafsan yahay oo masjidka gudihiisa ku sugan yahay caa'ishana qolkeeda ay ku sugan tahay sidee bay nebiga sala allahu alayh wasalam ugu feedhi jirtay kaannahu su'aashaa la isweydiiyey markaasaa laga jawaabay yunaawiluhaa ra'sahu wuxuu u dhiibi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam madaxiisuu u dhiibi jiray bimacnaa caaisha qolka ay deggan tahay iyo masjidka nebiga sala allahu alayh wasalam waa isku qabsan yihiin waxba uma dhexeeyaan gidaarka qolkeedu waa gidaarkii masjidka guriga caaishana xagga masjidka ilim baa u furan iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu masjidka ku jiro caaishana qolkeeda ay ku sugan tahay ayuu madaxiisa u dhowayn jiray oo xagga qolka gelin jiray yacanii xaggaa u yeelin jiray markaasay caaisha halkaa uga feedhi jirtay yunaawiluhaa ra'sahu waxay noqonaysaa kaannahu jawaabu su'aal ay tahay wa fii riwaayatin wa kaana laa yadkhulu lbeyta ila lixaajati linsaan riwaayo waxaa ku sugnaa wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam laa yadkhulu lbeyta midaan beytka gelin buu ahaa oo gurigiisa aan soo gelin marka uu ictikaafsan yahay ila lixaajati alinsaan danta aadamiga mooye wax kale uma soo geli jirin waxaa loo jeedaa isagoo inuu xaajo guto iyo wax la mida u soo gelaya mooyaane xaggaa u imanaya bimacnaa wax lagama maarmaana ayuumbuu xaggaa ugu soo bixi jiro sida inuu soo xaajo guto riwaayada waxaa soo wariyey wa kaana laa yadkhulu lbeyta ila lixaajati alinsaan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin ana caaishata radia allaahu canha qaalat riwaayo kale waxaa ku sugnaa in caaisha ay tidhi in kuntu laadkhulu lbeyta lilxaajati walmariidu fiih a innahu shaan iyo kuntu waxaan ahaan jiray la adkhulu mid soo gala albeyta guriga mid soo gala ayaan ahaa lilxaajati dan baan u soo geli jiray dan daraaddeed waalmariidu fiih waa sidaa inay xaajo gudata iyo wax la midoo kale ayaan u soo geli jiray bay tihi anoo ictikaafsan ayaan dantaa u soo geli jiray waxaan soo geli jiray waalmariidu fiih walxaal almariidu ruux bukaa fiihi guriga gudihiisa uu ku sugan yahay iyada oo shakhsi xanuunsanaya guriga gudihiisa ku jiro ayaa danta aadamiga aan u soo geli jiray guriga ama dantayda u soo geli jiray famaa as'alu canhu ilaa wa ana maarra ma weyddiin jirin ruuxaasoo ma waraysan jirin iyo saa tahay iyo muxuu qabaa maan odhan jirin ilaa wa ana maarra ilaa walxaal ana maarra anigoo soconaya mooye mar kale ma waraysan jirin bimacnaa intay istaagto oo ruuxii isdul taagto maxaad qabtaa iyo sidaa tahay may odhan jirin oo waxay ka baqaysay taasi ictikaafkeeda inuu wax ka yeelo ayay ka baqaysay waayahay waxaa laga qaadanayaa ruuxii ictikaafsanaa inuu ishagaajin karo oo uu feedhan karo ayaa laga qaadanaya aan la odhanayn mar haddaad ictikaafsan tahay ha feedhan la odhan maayo inuu feedhan karo oo ishagaajin karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadha caadada qabtaa inay nijaas ahayn yacnii dhiiggu waa nijaas laakiin gabadhu nijaas maaha jidhkeedii kale waa daahir ee aan dhiiggu gaadhin inna xaydataki laysat fii yadik waa kay xadiidku sheegayay xaydkaagu gacantaada kuma sugnaa bimacnaa gacantaadu waa daahir waxaa kaloo laga qaadanayaa ninkii ictikaafsanaa in xaaskiisu taaban karo oo u feedhi karo mar haddii dan kale aynay ku jirin ee ay tahay marka waxa weye xaajo uu u qabanayo sida inuu u feedho iyo wax la mida inaan dhibi ku sugnayn walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid kama hor imanayso aayaddaa arrin khilaafaya maa waayo taabashadii dan laga leeyahay ee wax kale ku jiraan ayaa la diidayaa wakhtiga la ictikaafsan yaho ictikaafka lagu jiro laakiin haddii dan kale aynay ku jirina feedhasho bas looga jeedo iyo taabasho caadi ah oo lishahwa aynay ahayn inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa feedhashada ruuxu feedhanayo isagoo kari karaya inuu cid u kaalmaysan karo oo u odhan karo ii feedh taasna aan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ruuxa ictikaafsan inuu danta aadamiga u bixi karo waxaa loo jeedaa markuu kaadi ama saxaro ama wax la mida ay qabtaan si uu xaajadiisa u soo guto una soo istijoodo inay u bannaan tahay taasina ictikaafkiisii aynay waxba ka yeelin waxaa laga qaadanayaa ruuxii ictikaafsanaa inaanu booqasho uu qof xanuunsanaya soo booqdo u baxaynin oo ictikaafkiisa uga baxayn waayo caaisha maxay tidhi in kuntu laadkhulu lbeyta lilxaajati walmariidu fiihi fama as'alu canhu ila wa ana maara dee inuu ciyaadatulmariid u baxaana waaba ka sii darantahy arrinkan dantaydii anoo u baxay bay tidhi oo guriga aan galay uu qof xanuunsanaya ku sugan yahay maan waraysan jirin anigoo soconaya mooyaane bimacnaa isuma taagi jirin marka markuu ictikaafsan yahay shakhsigu inaanu ciyaadatulmariid u baxaynin baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu ruuxu dantiisa u baxo xaajat linsaan ictikaafna uu ku sugnaa waxa dariiqa uu kula kulmayo hadduu cid la hadlo ama wax weyddiiyo oo aanu isu taagin inaynay ictikaafkii waxba ka yeelin waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiskii hore aynu soo aragnay xukunka ictikaafku inuu baaqi yahay oo xadiisku wuxuu sheegayaa uma ctakafa aswaajuhu bacda nebiga dabadii calayhi salaatu wasalaam dumarkiisibaa ictikaafay markii nebiga la oofsaday dabadeed marka xukunkii ictikaafku inuu baaqi yaho aan la nasakhin ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa dumarku inay ictikaafaan masjidka inay mashruuc tahay laakiin waxaa u shartiya in fitne laga aamin yahay oo fitna aynay ka dhalanayn ee haddii fitna ay ka dhalanayso ama ikhtilaad ka imanaayo ama fitna looga baqayo xaalka caynkaasa waa laga mancinaya oo ma ictikaafayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii muctakifka ahaa masjidkii teendho inuu ka samaysan karo haddii markaa musalliinta tukanaya ee masjidka ku tukanaya aynay waxba yeelin masaa'il badan baa lagala baxa axaadiistan can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah cumar wuxuu waxaan ku idhi rasuulkii ilaahayow calayhi asalaatu wasalaam innii kuntu nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leyla anigu waxaan ku nadray wakhtigii gaalnimada gudaheeda waxaan ku nadray an actakifa leylatan inaan ictikaafo habeen wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd yowman maalin inaan ictikaafo ayaan ku nadray wakhtigii gaalnimada fi lmasjid alxaraami masjidka xurmada leh gudihiisa aan ictikaafo qaala faawfi binadrik nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaau wasalaam faawfi oofi binadrika nadarkaaga oofi walam yadkur bacdu ruwaati yowman walaa leyla ruwaadda qaarkoodna may sheegin habeen iyo maalintoonna xadiidkanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen waxaa laga qaadanaya oo xadiidka laga deliishanaya saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam wixii ka ishkaal gala inay nebiga su'aali jireen oo siday cilmiga ugu dadaali jireen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nadarkii taaca ah in la oofiyaa inuu waajib yahaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ictikaafka haddii lagu nadro inuu waajibayo in la oofiyaa nadarkaasina uu asaxayo ayaa laga qaadanaya fuqahada qaarkood sida xanafiyadoo kale waxay yidhaahdaan nadarku wuxuu waajibiyaa keliya wax jinsigiisa wax waajibi ka mid yahay baa nadar ku waajiba oo aslu sharci haddii wax ka mida shaygaa jinsigiisa ka mida waajib shareecada ay ku tahay nadar inuu ku waajibana waa dhici kartaa laakiin shay aan asalka sharciga wax waajibaba jinsigiisu aanu lahayn oo noociisa wax waajibiba aanu ku jirin inuu nadar ku waajibaano ma dhici kartay ku leeyihiin miaal salaad ruuxa hadduu ku nadro salaaddii waxay leedahay wax waajiba oo salaado faralaa jira mar hadduu jinsigeedii ka mid yahay iyo nooceedii wax waajibii sharciga ku waajibay nadar inuu ku waajibana waa dhici kartaa soon buu ku nadray soonkii wax waajibuu leeyahay oo soonkii ramadaanba asaalatan waa waajib asal ahaan buu sharciga ku waajibay idan soon kale oo aan ramadaan ahayn inuu nadar ku waajibaa waa dhici kartaa sadaqad buu ku nadray sadaqaddii waxay leedahay nooc waajiba oo zakadii waa sadaqo nadarka inay ku waajibto nooc sadaqadii ka midina waa dhici kartaa laakiin ictikaafku ma jiraa nooc ictikaafka ka mida oo asaalatan u waajib ah iyadoo ruuxu aanu ku nadrin maya xanafiyadu markaa waxay leeyihiin inuu nadar ku waajibaano ma dhici karto waayo jinsigiis iyo noociisuba wax waajiba sharciga kuma leh haddaanu asal ahaan sharcigaba ku waajibin wax ka midii inuu nadar ku waajibaano ma dhici karto jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan oo ay ka mid yihiin almadaahib ahalaaa alxanaabila walshaaficiya walmaalikiya wakada ahluxadiis waxay dhammaan ku tageen shaygu haddii markaa mashruuc yahay oo taaco yahay walow jinsigiisu wax waajiba bayaanu sharciga ku lahaane haddii lagu nadro waa waajibayaa bay leeyihiin saasaa jamaahiirta culammadu qabaan qowlkoodaana saxiixoo xadiiskan baa u deliila oo muxuu sheegayaa ictikaaf cumar ku nadray oo la amray cumar inuu oofiyo idan nadarkaasi inuu asaxay oo waajibay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya oo laga deliishanaya nadarkii uu ruuxu ku nadray wakhtigu gaalka ahaa inuu asaxayo nadarkaas waxaa kaloo laga qaadanayaa markuu islaamo gaalkii wakhtiguu gaalnimada ku sugnaa wuxuu ku nadray hadduu taaca yahay waxaa la odhanayaa oofi sidaa cumar ba loo amray inuu oofiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa masjidulxaraamka haddii lagu nadro in lagu ictikaafo inay mutacayin noqonayso masjid masjidulxaraamkii in la ictikaafaa inay laazim noqonayso waayo masjid masjidulxaraam waa afdal masaajid waa masjidka masaajidda ugu fadliga badan markaa saas aawadeed isagu masjid kale haddii lagu nadro in la ictikaafo bedel waa ka noqon karaa laakiin masjid kaloo bedel ka noqon karaa isaga ma jiro masalan hadduu ruux nadro oo ku nadro masjidka madiine inaan ictikaafo ayaan ilaahay ugu nadray aan isugu waajibiyey wuxuu samayn karaa inuu masjidu nabowi oo madiine ah inuu ictikaafo waa samayn karaa faralkiina waa ku gudmayaa oo nadarkii waa ku dhacayaa wuxuu kaloo samayn karaa baytullaahi alxaraamka oo maka ku yaalla inuu ictikaafu samayn karaa taa hadduu sameeyana waa ku dhacayaa waayo fadiiladii masjidu nabowi lahaa iyo ziyaadaba waa leeyahay oo waxaa afdala bayt ullaahi alxaraam masjidulkacba ayaa afdal ah waxaa kaloo laga qaadanayaa ictikaafkii inaan loo shardin soomu fuqahada qaarkood waxay qabaan ictikaafka soom baa loo shardiyaa oo iyadoo la sooman yahay mooye haddii kale lama ictikaafi karo marka inaan soom loo shardin baa laga deliishaday wejiga looga deliishanaya waxay tahay cumar waxa uu sheegay inuu nadray wakhtigii jaahiliga oo ku nadray inuu habeen ictikaafo nebiguna wuxuu amray sala allahu alayh wasalam ictikaafkiisii inuu fuliyo mana odhan soon waa inaad raacisaa hadday waajib ahaan lahayd soon ilaaba ilaa in lagu daro ictikaafkana nebigu waa caddayn lahaa mana sheegin wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac bayaankii caddaynta nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiga dadku u baahan yihiinu ka dibdhigaana mid u bannaan maaha mid u bannaan maaha ta kale soomku maxal habeenkii uma aha riwaayada horena waxay sheegaysaaba habeen inkastoo taa dhici karto in laha riwaayada kale yowman sheegaysa ayaa waxay caddaynaysaa habeenkii iyo maalintu inay wada socdeen cala kulli xaal hadday waajib ahaan lahayd ictikaafkii in la raaciyo soon nebigu sala allahu alayh wasalam waa caddayn lahaa can safiyata binti xuyayin radia allaahu canha qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen safiya oo xuyay ibnu akhtab uu dhalay qaalat waxay tidhi waxay ka mid ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid ahayd ninkii gaaladii yahuudeed ee banu nadiir la odhan jiray odayga u ahaa ee u mudnaa ayaana dhalay qaalat waxay tidhi safiya odhanaysaa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray muctakifan mid ictikaafsan buu ahaan jiray ictikaaf ku jira faataytuha azuuruhu leylan waxay safiya tidhi waa u imi nebiga sala allahu aleyh wasalam xaalaan soo booqanayo goor habeenah ayaan u imi leylan ay fii leylin faxadatuhu waa u sheekeeyey tidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam cabbaar baan u sheekeeyey uma qumtu dabeedna waa ka kacay lianqaliba si aan u laabto o u gaddoomo ayaan u kacay faqaama macii waa ila kacay la jirkayga liyaqlibanii si uu ii gediyo o ii laabo oo bimacnaa guriga iigu celiyo ayuu markaa ila kacay oo waa iila raacay wa kaana maskanuha fii daari usaamata bni zayd wuxuuna markaa gurigeedu ahaa usaamat bnu zayd daartiisa mid ku sugan buu ahaa bimacnaa qayb ka mida guriga usaamat bnu zayd ayay degganayd safiya bintu xuyayin famara rajulaani min alansaar waxay tidhi waxaa soo maray laba nin oo ansaar ah ayaa meel noo dhow soo maray agtayada maray falammaa ra'ayaa rasuula allaahi sala allahu wasalam markay arkeen rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam asracaa way degdegeen nimankii tallaabaday boobeen fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi calaa rislikuma deganaanshihiinna ku sugnaada innahaa safiyatu xuyayin gabadhani waa safyo ina xuyayin ah yani waa zawjadaydii waa zawjo ka mida zawjaadkayga ayaa macnuhu dhacaya faqaalaa waxay yidhahdeen subxaana allaahi yaa rasuula allah ilaahay baa xumaan ka nasahan waan u tasbiixsanaynaa rasuulka ilaahayow fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam ina ashayaana yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu ka ordaa oo ka maraa min ibni aadama bini aadamka wuxuu ka maraa majra dami meesha dhiiggu maro ya ruuxu sidaa u dhex xulayaa oo meeshii dhiiggu maraba waa marayaa wa innii khashiitu anigu waxaan ka baqay baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam an yaqdifa fii quluubikumaa sharaa inuu ku soo tuuro shaytaanku fii quluubikumaa qalbiyadiinna sharan shar inuu ku soo tuuraan ka baqaya aw qaala shayan ama wuxuu yidhi xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa fii riwaayatin annaha jaa'at tazuuru riwaayo waxaa ku sugnayd annaha safiya jaa'at inay timi tazuuruhu xaalay nebiga sala allahu alayh wasalam booqanaysa ayay u timi fi ictikaafihi ictikaafkiisii gudihiisa uu ictikaafayey filmasjidi masjidka gudihiisa ictikaafayey ayay u timi xaalay booqanayso ictikaafkaa gudihiisay ku fi ictikaafihi wuxuu ku tacalluqaa jaarkii iyo majruurku tazuuruhu waxay u timi tazuuruhu xaalay soo booqanayso waxay uu soo booqanaysay fi ictikaafihi ictikaafkiisa gudihiisaay ku soo booqanaysay uu ictikaafayey filmasjidi masjidka gudihiisa ictikaafayey filmasjidna waxay ku tacalluqdaa ictikaafihi fi alcashri alawaakhiri wuxuu ictikaafayey tobanka dambe ee min ramadaana ramadaan ka mida gudaheeda ayuu ictikaafayey fataxadasat cindahu saaca way la sheekaysatay nebiga sala allahu alayh wasalam ayay nebiga agtiisa ugu sheekaysay oo la sheekaysatay saacatan ay qadra saacatin qadar saacad ah yani waxaa loo jeedaa yacni wakhtiga xoogaa wakhti ah saacadda hadda tanaynu naqaanno ee dee lixdanka daqiiqa ah maaha waxaa laga tilmaamayaa yacni qadar wakhtiga ka midoo xoogaa ah bay nebiga sala allahu alayh wasalam la fadhiday oo la sheekaysanaysay intaa dabadeed waa kacday safiya tanqalibu xaalay gaddoomayso laabmayso oo xagga gurigeedii qabanayso ayay kacday faqaama anabiyu sala allahu alayh wasalam macaha nebigu sala allahu alayh wasalam waa kacay la jirhkeeda ayuu la kacay xaaluu la jirhkeeda ku sugan yahay yaqlibuhaa wuxuu kacay yaqlibuhaa xaaluu gaddiyaayo bimacnaa uu dib u laabayo u kaxaynayo xataa ilaa markay gaadhay baabalmasjidi albaabka masjidka cinda baabi ummi salama gurigii ummi salama albaabkeeda agtiisa halkaa ay gaadhay ayaa labada nin ay soo mareen dakarahu bimacnaah wuxuu u sheegay xadiidkan mid la macnaa buu ku sheegay calaa kulli xaal xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid ah nebigu sala allahu alayh wasalam siduu dumarkiisa ugu dhibirsanaa iyo akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayd iyo ehelkiisa dhaqanka wanaagsan ee kula dhaqmi jiray xaasaskiisa ayaa laga qaadanaya waayo isagoo ictikaaf ku jira ay u timi ay la sheekaysatay ma odhan maxaad iga soo doonaysaa iga tag cibaadaan ku jiraaye ma eryin ma baylin hadda ma aragta ma canaanan ma dagaalin intii ay markaa iyadu doonaysay inay la sheekaysatana markay la sheekaysatay ay kacdayna nebigu waxa weye waa sii raacay isagoo sii dhowaynaya waxaa laga qaadanayaa ninka muctakifka ah in waxa weeye cid uu la sheekaysan karo sheeke aan dembi ahayn ictikaafkiina aynay waxba ka yeelin waxa laga qaadanayaa xaaskiisu inuu soo booqan karo waxaa laga qaadanayaa xaaskiisa inuu la sheekaystaa wakhtiga uu ictikaafka ku jiro inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa dumarkii habeenkii inay soo baxaan haddii fitne aynay ka baqayn oo ujeeddo u soo baxaan iyo qarad inaan dhibi ku sugnayn laakiin haddii fitne laga baqayo xaalka noocaasa ma soo baxayaan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam sida ummaddiisa ugu dhimrinayey ee ugu tudhaayey ee sharka uga ilaalinayey uu khayrka ugula dadaalayey khayrka uu u baraayey oo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu is yidhi armaa labadaa saxaabi qalbigooda danni xuni ku dhacaa oo ay kaa malaynayaan oo dabeedna halkaa ay ku halaagsamaan si ayna taasi u dhicin ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam waswasada shayddaankaba daafacay waxaa laga qaadanayaa zawjadiisa oo ninka la socota habeenkii keligii hadday la socoto ay israacaan inaan dhibi ku sugnayn waxaa laga qaadanayaa malaha xun in la daafacaa inay tahay shay fiican wixii mala xun lagaaga malaynayo haddaad malaha xun daafacdo aad tidhaahdo waxawey waa saa iyo sidaas oo sababta caddaysaba iyadaan cidiba ku weyddiin inay fiican tahay waxaa laga qaadanayaa tuhmada in laga fogaado ama haddii wixii lagu tuhmaysanayo in tuhmadii dadka laga saaro waxaa laga qaadanaya dhagarta shaydaanka in layska ilaaliyo waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh siday nebiga u weynayn jireen oo markii nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam innahaa safiya waxay yidhahdeen subxaana allah yaa yani saan annagu kaaga malaynaa malaxu yani siday saxaabada nebigu sala allahu aleyh nebiga u weynayn jireen baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa wakhtiga la yaabo ama tacajub iyo wax lala yaabo la arko ama la maqlo in ilaahay loo tasbiixsado bacdi culammadii hore ka mida ah waxaa laga soo raray inay yidhahdo cinda tacajub lama tasbiixsanayo waa karaahiyo laakiin qowlkaasi waa khalad wa in qaalahu bacdu salaf saxiixu waxay tahay cinda tacajub waa la tasbiixsan karaa waana la takbiiran karaa axaadiis baynay leedahay mutacadida xadiiskan baaba ka mida ah. marka wakhtiga la yaabo in tasbiix lala iman karo ayaa laga qaadanaya waayo waa dikrun lilah waa tacdiim waxaa laga qaadanayaa shaytaanku jidhka aadamiga inuu galo oo qofka dhex xulo ina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dam waxaa laga qaadanayaa ninku zawjadiisa magaceeda inuu sheegi karo oo odhan karo waa heblaayo beledada carabta qaarkood waxa dhacdaa gabadha magaceeda lamaba sheegaba marka loogu badan yahay waxaa la odhanayaa umu lciyaal ama umu lawlaad ama umu fulaan laakiin magaceeda la soo qaadi maayo heblaayo ta noocaas inay khalata laga qaadanayo ee gabadha magaceeda la sheegi karo innahaa safiya sidaa nebiguba sala allahu aleyh wasallam magaceeda u magacaabay waxaa laga qaadanayaa ninku isagoo zawjadiisa la socda inuu rag la hadli karo dhaqammada beledada carabta qaarkood waxaa jirtaa curfi soo darriyey inay taa laga yaabaaye mar ninku markuu xaaskiisa la socdo ciday wada hadlayaanba ma jirto xataa lama salaamo waa la dhaafaya laa yukallam walaa yukallim isna hadli maayo lalala hadli maayo dhaqanka noocaasi waa khilaafsan yahin dhaqankii nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu waa kaa la khitaabay waa kuwa iyaguna la hadlay waxaa laga qaadanaya inaan wax dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qofkii muctakifka ahaa qof soo booqday inuu sii dhowayn karo khaasatan dumarka oo kale gabadh maxrabkiisa ama gabadh sawjadiisii ah hadday soo booqato inuu sii dhowayn karo dhibina aynay ku sugnayn ayaa laga qaadanaya halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk